بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور وكل ما نشا عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا مصنفka wuxuu leeya رحimه الlahu taعaalى وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته وكل حكم xugم dhamaantiis daaئر mid macnaha ku laablaabanaya weeyaan maع cilatihi ciladiisa buu la wareegaya wa hiya ciladana alatii tii weeyaan qad أوjabat waajibisay lishircatihi asiga in la jideeyo ama تaxriima ama تaxliila hadda beytkan kulu xukmin daa'iru maca cilatih waxay wuxuu ka mid yahay min alqawaacid اlusuuliya walidaalika waa qaacida mundabita ah weeyaan oo haddana daabit kuli ah walidaalika musanifka sidii hadda aanu soo sheegnay oo macaariftii oo eh, maxaan ku irahdaa cumuumka faa'iideynaysa ay qeyb ka ahayd oo ay kamid tahay cilmi اlusuul ay gooni uleeyihiin buu haddana intana sidaas oo kale liannahu tadaakul baa ka dhaxee waataan hore usoo niri markaasuu wuxuu ri wa kullu xukmin xugum dhammaantiisa daa'irun mid macnaha wareeganaya waa maca cilatihi buu la wareeganaya wahiya ciladiina allatii tii weeyaan qad awjabat waajibisay lisharcatihi shaygaas jidayntiisa ama xaraamnimaha loo jideeyo ama xalaalnimaha loo jideeyo qaacidadaas waxaa laga cabiraa sida ay musanifiinta fuqahada ay yihaahdaan alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wa alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wa marka waa qaacida aan si soo niriya weeyaan cilada marka waxaa la yidhaahdaa luqa ahaan marad weeyaan laakiin tacriifkeeda oo sharciga ah waxa weeyaan alwasfu aladii min ajlihi shurica alxukmu waa ka musanifka hadda qad awjabat lisharcatihi yiri waa wasfiga min ajlihi shurica alxukmu wasfiga joogitaankiisa awgiis wasfiga waa tilmaan yaa loo yidhaahdaa markaa asigaa la leeyahay markaa waxaa loo jideeyey wasfigaas oo laga helay oo kale mathalan waxaa kamida washay-u yatadixu bilmithaal casiir oo kale casiir cinab iyo casiir timar tamar iyo waxaasoo dhan casiir cinabka soo qaado casiirka cinabka hadduu daasij yahay uu iska macaan yahay xalaal wa ah. geedkii cinabkii aad soo qaadatay waa shiiday casiiraa ka samaysatay waa cabtay waa xalaal liannahu min adayibaat khilaafka ma joog laakiin haddii muddo laga tago ama wax lagu daro marka faishtada waqadafa bizabad markaasuu waxa weeyaan wuu soo karay ishtada macnaha wuu soo karay markaasuu xunba la yimiday waxa weeyaan xaruma markuu ugu yaraado nabiid uu noqday haddii kale khamro buu galay waxa weeyaan casiirkaas haddii saddex maalmood la qaboojiyo laga tago asigaa tilqaa'iyan isku bedelay marka casiirkii haddii uu intuu karo umburna soo saaro xumba uu keeno waxa weeyaan marka min kownihi casiir wuu ka gudbay wuxuu aaday nabiid wamaa bacdahu khamra buu sii galay marka waxaa laga helay cilla oo magaceeda la yidhaha cilat liskaar macnaha qofkii cabo markaas inuu wareerinayo marka heerkaas hadduu gaaro liwujuudi cilati liskaar xaruma ayib haddana muddaa laga tegay takhalala alcasiiru takhalala bimacnaa saara khallan waxa weeyaan haddii la dhaafo marka qaarkeed waxa waaye <clears throat> wuu ka baxaya ciladiiaa ka baxaysa biicaadi buu kusoo noqday oo khal la yidhaahdo in takhalala binafsihi duuna idaafati shayin haddana wuxuu noqonaya xalaal liannahu ciladii xaraam uu ku noqday oo iskaarka aheeda ka baxday marka fiiri markii uu jadiidka ahaa uu iskaar iyo macnaan ku ihahdaa madaxwereerin iyo maandoorin uusan ahayn xalaal u ahay ciladii markii laga helay oo maandoorinimada ahayd xaraam uu noqday ciladii markay ka baxday haddana wuxuu soo noqday xalaal wahaakada marka ataxriim iyo wالتaxliil waxay ku xiran tahay wujuud hadihi الcila faإida wujidat cilaة الإskaar wujida الxukmu macaha wahuwa التaxriim وإida zaalat cilaة الإskaar zaala macaha xilaة التaxriim fasaara xalaala ulajeedada intaas weeyaan sidaasuu marka musanifku wuxuu uri wakulu xukmin xukm dhammaantiisa daa'iru mid wareeganaya weyaan maca cilatihi buu la wareeganayaa wahiya ciladii alatii tii weeyaan qad awjabat waajibisay lisharcatihi asiga jidayntiisa marka ciladaas waa cilo inay ahaataa mundabita inay noqotaa la rabaa marka waxaa laleeyahay waana wasfiga cilo waxa weyaan wa huwa alwasfu almuahiru fi اlxukmi bijacli اllaahi tabaaraka wa oo fiihi dalika الshay biihbaati اlasbaabi wa ihbaati اlqadar ilaahay baa iska leh marka ciladaas haddii laga helo xukumki sidaasuu noqonaya laakiin ciladii marka calaamaad iyo alfaad loo adeegsada ay leedahay mathala waxaa kamid e salaadii in la gaabiyo salaada gaabinteeda biwujuudi cilatiha mashaqatu safar in la helo marka qasru salaad waxa weeyaan mashaqa fi safar fain wujidat fain wujida safar wujida alxukmu wahuwa qasru salaa fain lam yuujad safar mashaqadii waa la waaynayaa walidaalika salaadii lama gaabin karo marka min alfaadi tacliil waxaa ka mid ah eh, lafdatu kay ah ka mid ah eh. mahala ilaahi subxaanahu wa tacaala maalkii markuu u jiday xoolaha ku waajibay ama ha noqdo xoolo fey e ha noqdaano ama haniima ha noqdaano ama zaka la bixiya ha noqoto maalkii markuu soo galay in lakala firdhiyo islamarkiiba dadka masaakiinta xuquuqooda laga bixiyo ilaahay wuxuu saas u yeelay kay laa yakuuna duulatan bayna alaghniyaa maalka waxaa wax loogu waajibay in laga bixiyo sousan ugu laablaabanin dadka akhniyada dhexdooda lianna waxay noqon lahayd haddaan ninkii zaka lagu waajibinin xuquuq silat arxaam lagu waajibinin oo xoolihii layidhah ninkii iskale asaa shaqaysta asaa iska oo inamaa uutiitu calaa cilmin cindii ninkii u yidhaahdo sidii qaaruun u yidhi oo kale waxaa ka laasimi lahayd an yasdaada alghaniyu ghinan waalfaqiiru faqran ina inay kala baxaan ummaddii oo ninkii hanina mar uu noqdo uusan soo laabanin ninkii faqiir noqdana meel uu ka kaca aynan jirin laakiin ninkaa milyanka dollar haysto haddii zaka lagu waajibiyo inuu bixiyo waxaad arkaysaa dadaa soo kacay zakada hadda soomaalida siday u bixisoo kale oo waxaa weyaan ninkii boqol kun oo dollar uu bixina markaasuu toban toban dollar masaakiinta u qeybina waxaa sax ma ah waxaa la rabaa markii boqol kun aada bixinaysid oo kale inaad lacag fiican masaakiinta aad kala siisid oo aadan toban toban u qeybinine ninkaa maalan shan boqol oo doolara la siinaa kan kun doolar baa la siinayaa intay gaari karto boqolkaas kun laakiin hadhow ninkii shan boqol la siiyey ninkii kun doolar la siiyey waxa weeyaan waxbuu ku bilaaban karaa tijaara iyo wax yaryaroo ku bilaaban karaa laakiin haddii marka waxaa noqonaysaa in labaatan qofood soddon qofood lasoo kiciyo laakiin haddaad malyan qofood aad markaa min shilin shilin u qeybisa maxaa soo kordhay xikmada laga leeyahay waxaa weeyaan dadka fakriga inay kaga baxaan oo soo aadaan ummadda kale ay ka daba yimaadaan almuhim min alfaadi tacliil waxaa ka mid i ah laam lagu magacaabo laamu tacliil undur ilaahay wuxuu ihi kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabaruu aayaatihi waliyatadakara ululalbaab hadda labadaasaa lagu celiyay liyadabaruu aayaatihi waliyatadakara ululalbaab kitaabkii waxaa loo in aayaadkiisa lagu tadaburo markaana lagu wana qaato haddii qur-aankii in la akhriya mooye aan tadabur lahayn inzaalkii hadafkiisii waad khilaaftay liannahu lianna alcamala bilkitaabi farcun can itadaburi waاtadakuri fiih kitaabkii in lagu camal falo waxaa lagu heli karaa in horta macnihiisa la fahmo laakiin qur-aankii tabaruk hadaa u akrisatid iyo dadka jiran kaligood in lagu akriyo shaqadeeda shaqada dhan laga dhaafo hadafkii qur-aanka loo soo dejiye waa la waay marka tilaawadaada ma aha tilaawadii laga rabay sidii loo rabo in loo akriyo altilaawatu litadabur waxaa alfaadeeda kamida ah tacliilka inna oo kale nabiga caleyh salaatu wasalaam markii la weydiiyey bisadi markaasuu wuxuu ri inahaa leysat binajisin buuri nijaas ma aha bisada haddii weelkii biyaha kugu jiray ay ka cabto adiga inaad sun ahaan afkeeda uga cabsatid waa dhici kartaa laakiin waa kuweysaqaadka biyahaas waa la isticmaali karaa markaasuu nebigu wuxuu ku celeeyey inahaa min atawaafiina calaykum atawaafaat waxay kamid tahay buuri dadka idiin dhex wax waxa idiin dhex jooga maanta dhan hadii ha laga dhowrsado la yihahdo cumuumulbalwa lagama dhici kar haddii la bisad guriga joogto waxay taabatay sidii eygi wixii galoo kale waa nijaas hadii la yidhaahdo waa lagu rafaadi lahaa marka takfiifan cala alumma ya waxaa loo yeelay waa loo fududay inahaa laysat binajisin inahaa min atawaafiina calaykum atawaafaat marka inahaadaasa waxay tahay laamu tacliil wa minhaa waxaa ka mid a ah alba baa sababiya baa la yidhaahdo fabidulmin min aladiina haaduu xaramnaa calayhim طيباat uxilat lahum hadda reer bani israaيil oo naga horeeyey waxyaala طayibaad ah ilaahay ka xarimay maxaa looga xarimay bisababi dulmihim bisababi fabidulmi min aladiina haaduu yani maadaama wixii ilaahay u xalilay ay ka gudbeen oo wixii xaaraamta ay aadeen oo dulmi ay sameeyeen yaa ilaahay wuxuu ku abaalmariyey wixii xalaalka ahaayo ayibaadkan in laga xarimo marka badaas fa bidulmin ay bisababi dulmihim low lam yadlimuu lakaanat hadihi ayibaatu xalaalan calayhim kama hiya xalaalu lana marka ilaahay sunuu qadarinaya balfiiri ummadii islaamku waa la qadarinaya markaasaa waxaa loo sheegay nicmada ilaahay uu sameeyey wixii umamtii hore lagu samayn jiray oo ayaga laga cafiyey marka waxay ahayd ina diintaada aada ku dheganaatid oo aada sharafteeda iyo qadarinteeda aada macnaha ka soo baxdid ee adigoo muslin ah oo ilaahay ku rafciyey markaad yahuud iyo kiristaan ku dayatid oo ayaga aad u aragtid yani an tandura addunyaa bicaynihim wax laga xumaada waa runtii aad iyo aad marka wa kullu xukmin xugum dhammaantiisa daa'irun mid wareeganaya weeyaan maca cilatii ciladiisu la wareeganaa wahiya ciladaasna allatii tii weeyaan qad awjabat waajibisay lisharcatii asiga jidayntiisa ayb wa kulu sharطi laazimu lilcaaqidi fi اlbeyci wاlnikaaxi wاlmaqaasidi ilaa shuruuطa xalalat muxarama aw cagsahu fabaطilaati faclaman musanifku wuxuu leeyahay meeshatan wa kulu sharطin shardi dhammaantiisa wa kulu sharطin shardi dhammaantiisa laazimun waaye mid oo oo laazim ku a ah lilcaaqidi ninka wax ridayo fi lbeyci uu laazim ku yahay markii wax lakala kala gadanayo iyo wnikaaxi markii laysnikaaxsanayo iyo wlmaqaasidi jamiic lmaqaasidi wixii loo qasdaya dhammaantood oo dhan ayib ilaa shuruuطan maahine shuruuطoo xallalat muxaraman ilaahay wuxuu u xarimay xalaalaysay أو cagسه بمعنىa xرمت محللا فباطلات فعلما فعلم ogow باطلaaت inay tahay ogow taas hadيi شharطigii waxaa la yihahdaa sideedaba waxa weeyaan شhayga caqdiga ah oo ilaahay سubحaanaه وa uu noo baneeyey shuruudaa lagu baneeyey shuruudaas marka waxa weeyaan waxaa ka mid ah beeci nikaaxi markii bannaan yihiin shuruuday ku banaan yihiin shuruudaas marka waa mid uu ilaahay u dhigay oo xalaal uu uga dhigay iyo mid bani aadanka ay dhigtaan labadaasay u kala baxaan marka musanifku wuxuu ku leeyahay waxay ku heshiiyaan labada wax kala gadanayso ama cidda isnikaaxsanayso ama saa'ir alcuquud oo dhan ijaarkii maxaan ku musaaracadii wixii oo dhan soo wadagalay wixii oo lagu heshiinaya o dhan haddii wax laysu shardiyo laazim bay tahay shardigaas in la fuliyo marka waxaa uu daliil ah laleeyahay almuslimuuna calىa shuruuطihim ilaa sharطa axala xaraama aw xarama xalaala xadiidkaa tirmidi baa wariyey wuxuuna yihi صaxiix wa marka almuslimuuna calىa shuruuطihim yani wixii shuruud ay ku heshiiyaan bay ay leeyihiin ilaa sharطan shardigoo axala xaraaman shay xaraam ee xalilay ow xarama xalaalan ama shay xalaal xarimay kaas ma banaano mathalan waxaa kamid e waxaa tiri shaygaanaan kaa gaday kitaabkaanaan kaa gaday laakiin bishardi waxaa weyaa inaan aniga aan akhristo kaas ma ma anfacayso liannahu ninkii wixii inuu milkiyo iyo inaad adi milkiso wax ka dhexaysa ma markuu adiga aad ka gadid hadduu ku saamaxa inaad akhrisi waa baab kale laakiin kitaabkaanaan akrisana kitaabkaanaan kaa gadi laakiin akrintiisa aniga inan lahaada baa tiri liannahu caqdigii beeca waxa loo jiday yuu ka hor imaana shardigaas asiga baatil weeyaan ayib ninkii naag buu guursaday waxay tiri waa isguursaynaa bishardi laakiin caruur inaan dhalin hadafkii laga lahay nikaaxa io ka hor timid laga yeeli shardi batil awaa liannahu xarama xalaalan maxaan ku irahda nacam ama waxay tiriyey waad i guursanaysaa laakiin ima jimaacaysi yani isu tegi mayno hadafkii nikaaxa laga lahay waxawaa kasru shahwa kamid waa la waay waxba kama jiraan markaas sidaas weeyaan wixii xaraam ah ma banaana sharcan wixii hadaaftii waxa loo jiday ka hor imaanayo ma banaan walidaalika nebigu wuxuu uri kulu shardin laysa fii kitaab illaahi fahuwa baatilu walow miata shardin shardi kasta oo kitaabka ilaahay aan ku qornayn ama madmuunkiisa iyo hadafkiisa aan keenayn baatil waay boqol shardi haba gaare xadiidkaas wuxuu ku yimiday markii caaisha gabadhii bariire aheed ay tiri anigaa kusoo iibsanaa ku xuraynay markaasaa dadkii iska laha waxay yidhaahdeen waan waafaqaynaa caaisha inay ku gadato laakiin walaha dambo labada qufood hadday isxureeyaan xureeyaan xariiraa ka dhexeeya xataa laysku dhexli kara fi lmustaqbal haddii wax dhexla la waayo marka waxay tiri walahaada waxay yidhahdeen walahaada annagaa iska leh waanna xuroobay laakiin qof xurowdo annaga aan xuraynay noqonayna marka nebiga caaishay u sheegtay markaasuu yihi xuray inama alwalaau liman actaqa walo waxaa iskale ninkii wax hureey markaasuu nebigu wuxuu iri kulu sharطin laysa fi kitaab illahi fahuwa baatil wax jira ma ah liannahu walaha waxaa iskale qofkii lacagtiisa qofkan ku bixiyo xurey yaa hadhowda dambe xiriirka dambe oo axkaamta ka ratimi doonto qofkii xureeya iskale laakiin qofkii laga gatay inuu haddana ay waladi u laabto baatil weeyaan iyo muslim baa wariyeen marka kii hore oo xadiidkii hadda tirmidi u wariyey in kaana fii isnaadii maqaal kan baaya yuu ku qawiyoobaya ayib marka kaasaa waxaa la leeyahay waxa weeyaan eh, shuruudii baatilada aheeday ka mid tahay laakiin midda mubaaxa maxaa ka mid eh makiinadaana maalan aan kaa gatay intaasaan kaasii bishardi inaad ii qaadid oo bakhaarkayga aad ii geysay ama dhulkayga aad iigu rartid hadday labadaas ku heshiiyaan waxa weeyaan waa waa laazim inuu ninkii fuliya maxaa yeele waa shardi maslaxa liaxadi طarafayn ugu jiro haddana aan kitaabkii ilaahay sunada nebiga aan ka hor imaanayn waa banaan tahay marka waxaa la yihahdaa atacaaqudu asharطu shariicaة اlmutacaaqidayni ama alcaqdu shariicaة اlmutacaaqidayni baa la yihahda gabadhi maala yaad nikaaxsatay waxaa layihi gabadhan waa lagu nikaaxinaa bishardi diraasadeeda inay dhammaysato shardigaas waxa weeyaan waa in la fuliyo waajib waay maxaa yeelay waa wax banaan oo maslaxana axadu tarafeyn ugu jirta asigaana shardistay sidaas oo kale waxay tiri inaada magaaladan iga rarayno ciddayda la joogaan kugu nikaaxsanaya si waa diidi kara marka hore laakiin hadduu ogolaado laazim waa inuu fuliyaa marka wahaakada wa kulu shardin shardi dhammaantiis laazimun lilcaaqidi ninka caaqidka a ah wuu ku laazima haddou waafaqo fi lbeyci iyo wnikaaxi iyo wاlmaqaasidi baaci nikaaxi wixii lamid ah macnayuu ka jeeda marka waxa weyaan labada qufood oo wax kala gadanay ama isnikaaxsinaysa hadday shardi isu qabtaan mathalan wuxuu uri shaygaanaan kaa gatay niya waxaan rabaa toban maalmood khiyaar inaad isiisid bil inaad khiyaar isiisid lacagtiina waad qaadanay bilbana waa soo fiirina haddii ila noqoto inaan beeci sii wadana sidii bil gudaheed eh, haddaan rabo inaan ka noqdana waa kugu soo celina haddii aan rabana kugu soo celin mayo khiyaarkii wuusii waa ogolaaday labaatan maalmood markii ay maraysa haddii soo laabto yihahda beeci waa ka baaxi lacagteeda iyo celi waajib waa in loo celiyaa maxaa yeele waa shardi oo aan ka hor imaanaynin maslaxana qof ugu jirto ninkaa waa diidi karaa asiga aniga toban soddon maalmood khiyaar kuma siin kari laakiin tobanaan ku siinaa waxay isku waafaqaana laga hadlaya ee ninka keligiis shardin karaa waxaa la rabaa shardi yaatii min janib wa yaati almuwaafaqatu calaa hada shardi min ajaanib alaakhar inuu qofka kala waafaqo haday labadoodu marka isku waafaqaan in la fuliyo waajib bay noqonaysa in la fuliyo waajib bay noqonaysaa yacni qalab baan kaa gatay waxaa horkaas ku yihi qalabkan asiga ah ilaa meel aan dhigta aan u soo helo soddon maalmood baqaarkaada ha ii dhex yaalo adoon ijaari midna igu qaadanayn haddii u waafaqo laasim bay tahay inuu u ilaaliyo baqaarkiina ugu jirto maxaa yeeley waa la shardi maslaxa daraf ugu jirto sharcigana aan ka imaanaynin kii kalena oo waafaqay in la fuliyaa waajib taasaa loo jeedaa macnaheeda marka waxaa weeyaan alcaqdu shariicat lmutacaaqidayn labada wax kala gadanaysa shariicadooda caqdigay isla galaa nooca u yahay waa la kala qoranaya waxaasba mathalan waxaa ka mid ah shaygan baan kaa gaday haddii uu fii khilaali sana wax ku yimaadaan damaano anaa kusii hadhowtid dama anaa ku hagaajinay markay fiir beec bi damaan waay sana gudaheeda haduu alaabtaas ay kharibmaan tacadina aysan ahayn wuxuu ku qaribmay ninkii gaagada waxaa waajib u ah inuu kuu hagaajiya waa ka hadda haddi caalamku waa la yaqaanaa damaana lagu kala gartaa warqad damaanaa ah lagu siinaya waxa weeyaan waa shardigaasi waa laazim labadii oo wax kala gadatay bay laazim uu ku yahay wahaakada amhiladu waa badan tahay marka eh, banaysay أو cagsahu shay حلال xarintay fabaailaatin weeyaan faclaman ogow faclaman ogow anahaa bailaatin inay baailaatun inay tahay waa baailaat waa midii hadda aan soo sheegnay oo waxa weeyaan albeycu bishari اlintifaac anaa intifaaciisa iska leh gurigaanaan kaa gaday bishardi aniga inan deganaadaan ku iri ayb maxaa macnihii beyci muxuu soo kordhihi marka aniga aada iga gadatid markaan kaa gada kadib waa dhihi karaa gurigan isaan maxa inan deganaado waa dhihi karaa laakiin haddii toban maalmood oo kale u yidhaahdo gurigan waa kaa gaday boqoran kaa gaday laakiin waxaad tasliimkeeda leedahay toban maalmood kadib intaas alaabtan ka baxsana waxa weeyaan haddii isku waafaqaan laazim waay takhliyaa la yihahdaa muddadaas waa la ogolyahay laakiin guriga anaaba deganaanay adigana adaan lahaanaysid baraka mina tabarug mina gurigaa anigana weligii anaa deganaanaya adigana waad lahaanaysaa macnaheed ma ansixayso ayb markaa sidaasaa ka mid ilaa shuruudan xalalat muxaraman aw cagsahu fabaatilaatan faclaman wayafcalu lbacda min alma'muuri inshaqa ficlu saa'iri اlma'muuri wakulu maa nashaa can اlma'duuni fadaka amru laysa bilmadmuuni musanifku wuxuu leeyahay wayafcalu waa sameeya albacda qaar oo min alma'muuri waxa la amray ka mid ah shaqa hadduu dhibo ficlu saa'iri alma'muuri inta lays amray baaqigooda inuusan dhamay intii la wada amray hadduu wada qaban karin qaar ka mid abuu ah qabanayaa qaacidadan qaacida aada u qiimo badan weyaan kulligeedna waa taطbiiq camali aho macrifadeeda dhib maba lahaabo lannahu yowmiyan ayaan ku noolnaha laakiin wixii taqaano lagu xasuusi weeyaan qaacidadan waxaa looga cabiraa almaysuur laa yasqutu bilmacsuur midkii fudud oo la qabo karo midkii cuslaaday oo culays dalaaddeed la dhacay midka fududoo la qabo karo la dhici maayo mithaal ahaan waxaan iriyey ninkii haddii uu jirado ou salaadii hore ku dukan waayo fadhi buu ku dukanaya marka la dhihi maayo maadaama ninkan salaadii horog uu ku dukan waaye salaadii oo dhan ka wada taga lama dhahayo waxaa leey waxaad qabo kartid qabo oo salaadii waxaa ka mid ah arkaanteeda qiyaam iyo qucuud waa ku jiraan midkaad ka qabo weysay iska dhaaf laakiin intii kale oo macnaha fadhi sujuudi aljalsa bayna sajidatayn wahaakada intii kale waad qabanaysaa marka qiyaamkii qiraa'adiisa fadhigaa loo soo bedelaa fadhigaad wax ku akrinaysaa marka macnaheed maxay noqotay waxay noqotay wayafcalu lbacda qaar uu samaynaya oo min alma'muuri waxa lays amray ka mid e intiis kari karou samaynaya goormo waa inshaqa hadduu dhibo ficlu saa'iri اlma'muuri intii leys amray intii soo hartay oo kale hadduu ku cuslaato intuu qaban karo qabanaya salaadii rorog uu ku dukan waay fadhi waa ku dukan waay jiif ku dukaa lagu leeya wixiad kari kartid qaarkii ka mid ah yaad karaysaa nin baa zaka ku waajibtay boqol zakaa kugu waajibtay ayib masaakiintii la sii lahaa oo qeybiyaalkii sideedda ahaa qeyb kamid ahad heshay calىa man yaquulu yajibu tacmiimu jamiic اlaqsaam ee cidda dhey sida shaafici oo kale waa in sideedooda la gaarsiiyo afar kamid ahad heshay maadaama dhihi maysid markaa maadaama masaakiintii on kumbuleeta aanan helin xoolihii markaa ma bixinayo ilaa aan kawada dhamaystira ay ka hela maya inta hadda joogto wax kasii ood kari kartid inta kalena markii la helo u dibdhigaa lagu leeyahay liannahu qaaraad kartay qaarna ma aadan karin waxaa la mid ah eh, zakaa kugu waajibtay zakadii xoolihii aad ku bixi lahayd waxaad haysaa boqol kiiba konton marka dhiimaysid maadaama xoolihii aan wada bixi karin waa iska dhaafaa dhiimaysa waxaa lagu leeay intaad haysa sii bixi hadhowda dambe inta kalena waad bixinaysaa wahaakada macnaha shaygii lagugu waajibiyey qaar ka mid a ah haddaad kari kartid qaarna aadan kari karin intaad kari kartaad qabanaysaa intii kalena waktigooda loo dibdhigaya sidaasaa loo jeeda wayafcalu lbacda qaarka waa samaynaa min alma'muuri in shaqa hadduu dhibo ficlu saa'iri اlma'muuri inta lays amray dhammaantood hadduusan kari karin intuu kari karo qabanaya waxaa u daliil ah baa laleeyahay qowl الnabiy sal اllahu alيه wasalam إidaa amartukum bishayin faatuu minhu ma اstadactum waidaa nahaytukum can shayin fajtanibuu canhu haddaan wax idiin amro wixii aad ka kari kartaan kala imaada marka waxaa weeyaan alawaamir cala alistitaaca laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha laakiin markii manhiyaadka la joogay waxaan idinka reebay ka taga macnaha waxaan idinka reebay haddaad ka reebtoomi waysaan waxaad rabtaan ka qabta macnaheedi ma ah waidaa nahaytukum can amrin fajtanibuu ka fogaada layidhi marka manhiyaadka in laga wada fogaado waayo ma'muuraadkana wixii la kari kara in laga qabto saasaa loo jeeda ayib laakiin cibaadada oo aan nidhi qaarkana ha laga qabto qaarna ha laga tago aan nidhiyey waa cibaadada qeybsami karta ama qeyb ka mid ah la qaban karo laakiin wixii laa yaqbal tajzia waxaan qeybsamaynin mathalan nin baa gaajadiisa ay aada u qabata marka hadii la yidhahdo maalin laba iyo toban saac ma soomi karo lix saac ou soomi kara marka ma la dhahayo lixda saacood soomi kartid ka soon lixda kalena soo qalay maalin kale shawaal markii la gaara la dhihi maayo oo mathalan marka lix saac iska qaday maalin minimo inta ka dhiman soon la dhihi maayo liannahu soon waa juz laa yatajaza maalintaas min طuluuci اlfajri ilaa guruubihaa ma qaybsanto haddaad qaar ka mid e keri weysid maalintaasoo dhan way kaa wada dhacaysaa qalaheeda lagaa rabaa haddii uu hadhow soo qalayn karo ama bedelkeedu fidya lagaa rabaa qofkii haddii cudur oo mustadiim ah jiro oo daa'ima hadduu qabo ma qeybsanta taas waxaa lamid ah eh, zakaatulfitri qofkii saac baa ku waajibay oo ah faadil can quutihi wa quuti yowmihi saaci ma heli niskiisou helay marka nis saac lagu bixi maayo waxaa wey hadduu saaci wada heli waayo kulligiis waa ka wada dhacaya marka waxaa weyaan in kaanat alcibaadatu taqbal الtajzi'a fainahu yafcal اlbacda wayatruk اlbacd alaakhar wain kaanat laa taqbal الtajzi'a ka saaci اlfitri wa sawmi ramadaan wagayrihi fainahu yasqط canhu kuliyata wayajibu calayhi اlqaضاء in qadira aw yajibu badlhu sidaas weeyaan waxaa laysku haystaa wixii oo labada u dhaxeeyo qofkii maalan jiro baa ku dhacday xibnihiisa qaar ka mid aha dhaawacmay weysaqaadaa laga rabaa marka maadaama aan xibintan la dhaqi karin wejigii oo kalan baa waxa weyaan yaa dab io wax ka gaareen ma la dhaqi karo marka ma waxaa leeyahay wejiga aada dhaqi karin ka gudub labada gacmood iyo masixi madaxii iyo wixii u laabo wejiga bedelkiisana tayamumo maa laleeyahay mase maadaama xibnihii waa hal xibinay isku yihiine wejiga haddii uu dhaqmi waaye tayamum le iska keena xibnaha kale iska dhaaf fuqahada isku khilaafsan yihiin almacmuulu bihi fi madhab اimaam الshaafici labadaba waa la qabanaya waxaa lagu leeyahay xibintii dhaqma aqbali kartana dhaq inta kale oo dhaqm aan dhaqmayninne tayamum geli sidaasay ay leeyihin qaar kale way ku khilaafsan yihiin almuhim waxa weyaan qaacidadan waxa weyaan bacd اlma'muuraat tanطabiq calayhi bikhilaafi bacdiha kuli ma ah markaasuu musanifku wuxuu iri kulu maa nashaa can اlma'duuni fadaka amru laysa biاlmadmuuni wa kulu maa nashaأa wixii ka dhasha dhammaantood can اlma'duuni can اlidni wixii ka dhasho fadaaka amrun amar weeyaan laysa biاlmadmuuni aan la damaana qaadaynin ayb shaygii ma'muun ka dhasho idniga waxa weeyaan imaa shaarica inuu kuu idmo iyo in ninkii waxaan lahay inuu kuu idmo labadaas oo idinka ku yimaada maثala wuxuu shaarica kuu idma waxaa ka mid ah sidii hore aan u soo sheegnoo kale xayawaan baa weerar kugu soo qaaday oo ama ha noqdo riti ama ha noqdo maxaan ku iraahdaa dibi ama keyrkiisa oo inuu ku dila doonay difaacan can nafsikaad u dishay maadaama shaarica uu kuu idmay naftaada inaad difaacdid wixii marka difaacaas ka dhashay oo xayawaankii aad dishay wax laguma haysto nin baa ku soo weeraray dulmi inuu kugu dilow rabaa waad iska celisay waad dishay maadaama sharciga islaamka ku amray naftaada inay difaaci kartid wixii difaacaas oo lagu idmay ka dhashay oo dilka kale ah laguma haysto maxaa yeelay wa kullu maa nasha cani lma'duun wixii wax laysku idmay ka dhashay fadaaka amru laysa bilmadmuuni shaarica kuu idmay maثala beertaada oo kale ceelaa kaaga dhex godan ilaahay wuxuu sharcigiisu ilaahay sharcigiisu wuxuu kuu banaynayaa inaad milkigaada beerta aad uleedahay waxaad rabta ka dhex samaysan kartid ceelaad ka dhex qodatay nimaa inta yimid beertiyaa ku dhex dhacay ceerka marka lama dhahay maadaama ceelkan adiga aada leedahay ninkan uu ku dhacay diyadiisaa laga rabaa lagu dhihi maayo liannahu laba isku kaama qabato in lagu yihahdo beertaada ceel waa ka qodan kartaa haddana lagu yihahdo ninkii ku dhaca diye ka bixi laguguma isku kaama qabato waxaa leeyahy ninkaan asaa indhaha isaga fiiri waaye milkii uusan lehenuu ku dhex socday marka asigaa isku tacadiyeen hudrun hadrun waa dhiiggiisa waxba kama jiraan laakiin bikhilaaf waxuunsa shaarica kuu idmin jid muslimiin ay maraan aada ceelka aad ka dhex qoday ciddii ku dhacda waa damaano qaadi lanno idin umaliid meesha inaad ceel ka qodid fiiri marka waxa lagu idmay idin shaarica idin kale kala tahay kaas waxaa weeyaan idinkii shaarica mithaalkiisa wuu badan yahay laakiin hal mithaala kaaga filan idniga bani aadanka ay leeyihiin oo kale nin طabiib ah camaliyi uu samaynaya shaqadiina shaqadiisa way tahay ninkii طabiibka ahay markii shaqadii buu qabtay qofkii waa qale waa ku dhintay qofkii hadduu dhintay ninkan طabiibka wax looma haysto liannahu camalkan uu qabanaya wuxuu ku yimid idin oo ninkan oo la qalaya ka yimid ama ciddii ka mas-uulka ahayd waataa aada arkayso markii camalidda la samayna waa la saxiixa in wixii ka yimaado oo aan mas uuliyaddeeda qaadayn anaga dadaalaan bixinaynaa idinka marka kaas weeyaan idinkii marka ninkii hadduu bixiyo oo la qalo ou ku dhinto wax looma haysto waxaa ka mid ah maalan waxaa la yihi qofkan waa in lagu sameeyaa takdiir xibnihiisa waxa weya intaan qaladii lagu sameynin waa in in maandoorin lagu duraa sidii uu macnaha uu xanuunka u dareemin tiibo buu ku dhintayba ayadana maduum waa lannahu dhibaatadaas ma taxamuli kari lahayn ilaa in geedaan loo sameeyo maahan wahaakada gurigan oo kale yaa lagu yihi deg gurigii waa degtay yani ijaarad adig ku bixisaa wax tacaddi aan ahayn yaa ku yimid gurigii khalaas waxa oo ficilkaas idinka ka yimid wax laguma haysta adiga hadii ay wax ku dhacaan muddata adiga aad degan tahay gaari baad ijaaratay laba saacaad ijaaratay atir laba saacan meel ku tagaa waa ku soo noqonaa muddadii intii la socdo labadii sac lagu jiro lug baa ka banjartay ninkii maaliga ahaayo gaariga iskalaa laga rabo adig lagaama rabo liannahu adiga isticmaalkaada idin idinuu ka dhashay wahaakada sidaasuu ku yimaaday laakiin haddii qof idin aan u lahayn nin baa wuxuu iska dhigay yatatabab nin tabiib inuu yahay calaa annahu tabiib inuu yahay baad idinku siisaa tidhi waa camaliye igu sameey ninkii camaliyadii wuu ku dhintay waxaa caddaatay ninkan tabiibku isku sheegaya inuusan dhakhtarba ahayn sidii buu ku dhintay waxaa marka idinkii la siiyey waxba kama jiraan liannahu idinkaas waxaa loo siiyey inuu tabiib yahay maadaama uusan tabiib ahayn sharciga idinkiisi yaa meesha ka maqan liannahu ninan tabiib ahayn ummad inuu yidhah waan qalayaa ilaahay uu uma idmin markaa sidaas awgeed waa laga qaadanaya wahaakada marka qaacidadan wax weyn oo aada u qiimo badan weeyaan wa kullu maa nasha'a wixii dhasha dhammaantood can ilma'duuni wax laysku idme ka dhasho fadaaka amrun weeyaan amarkoo laysa bilmadmuuni aan la damaano qaadaynin amar aan la damaano qaadaynin waay ayb tustacmalu اlquryatu tustacmalu اlqurcatu cinda اlmubhami min alxuquuqi aw lada الtasaaxumi wa tustacmalu qurcatu qorituurkii waa la isticmaala cinda اlmubhami wixii mubham noqdo oo min alxuquuqi ka mid ah awlata tasaaxumi markii wixii laysku cariiriyo yaa la isticmaalaa qurcadii oo qorituurki ah marka qurcada waxay ka mid tahay waxyaalaha lagu kala baxo fii bacdi اlamaakini yay ka mid tahay ayib qurcadii marka waxaa la yidhaahdaa asalkeeda waxaa loola jeedaa tamyiizu almustaxaq mustaxaq tamyiiz lmustaxaq midka macnaha la mutaystay oo la kala bixiyo goormo waa idaa habata اlاstixqaaqu ibtidaءa limubhamin gayra mucayani dadkii mustaxiqiinta ahay yaa batay mid kalena lama yaqaano markaasaa aan la isticmaalaya mathalan waxaa ka mid e nin baa safar gelaya afar zawjo buu qabaa marka mid kasta habeenkeedii bay awal u qaadatay safarkan bil buu laasimaya marka yaa yaa la baxaya waay marka fiiri waa xaq afar dumara ayay wada leeyihiin tasaaxum alxuquuq wa afar dumar baa isla marka midaa hadii la yihahdo kale fulaan fulaana adiga iraac hadii la yihahdo tii kale laga taga ay noqonaysaa sidaas baa nabiga markaa wuxuu ahaan jiray annahu idaa araada safaran aqraca bayna aswaajihi sala allahu calayhi wasalam fa kharaja saamuhaa kharajat macahu sala allahu calayhi wasalam laakiin midou rabo inuu iska wata ma aha qofki waa loo qori tuuraa midii qorigeeda uu soo baxo yaa qofkii yaa yaa raacayso waxa waaye tasaaxum اlxuquuq laba nin baa masaajidkan ay ah, ku tartantay nebigana waatan uu yihi hadday og yihiin walow calimuu maa fi nidaa'i walam yajiduu ila an yastahamuu lastahamuu calayh yacni masaajidkaana la yidhi anaa ka aadaamay anaa ka aadaamay labadii nin markii la tartansiiyey si kasta sifaadkii way ku wada sinaadeen xaggii iltizaamka xaggii sawdka quraxtanaadsiisa kulli way ku wada ekaadeen in midkood la doorto midna laga taga biduuni bayina sharciya ma banaano labadoodii waa loo qalo qoryo tuura markaas waxaa leeyahay ninkii labadiina hela sidaasoo kale imaamnimadiyaa lamid ah eh. nin baa maalan zawjaadkiisou furay mid ka mid ah markaa bacda mudda wuu iloobay naagtiina way furan tahay marka hadii la garan waayo waxaa waa waa loo qori tuura midii qorigeeda soo baxa ayaa dalaaqi lagu ridaya almuhim waxa weeyaan qurcada laysat lam takun mashruuca fi diinina faqad bal fi jamiici aladyaan asaabiqa sidaa daraaddeed nabiy llaahi yuunus ilaahay uu noo sheegay fasaahama fakaana min almudxadiin nabiy llaahi yuunus markuu qoomkiisa wax ku kari waayo yuu iskadaga tegay asoo amar ilaahay aan ka qabin liannahu risaala loo diray dadkaas inuu ku sabra dhibkooda uu isaga dhaqaaqay markuu dhirfay uu ka tegey buu markaa doon oo markaa saarneed oo saarmay doontii markaas baa waa waxay keentay markaa inay sabayso waxaad dantii noqotay dadka saaran qaar ka mid ah in badda lagu tuuri sida kuwa kale u badbaadaan marka waa la qoryaytamay nebi yuunis ay ku soo baxday wuu ogaaday markaan in caro ilaahay ay arintiisa ay ku ay ku dhacday oo asigoon amar aan haysanin inuu kasoo tegay markaasaa waxay naga waxay noqotay markaa in badi lagu tuuro fasaahama fakaana min almudxadiin faltaqamahu اlxuutu wa huwa mulim ou ilaah yiri marka fasaahama macnaha waa qoryaytamay fa kaana min almudxadiina kuwii ku dhacay buu kamid noqday qoryaha kuwii ku dhacay oo macnaha asigayaa macnaha ay ku soo baxday saas nabiyullaahi zakariya markay ku qoryaytameen maryan bintu cimraan maryam bintu cimraan yaa gacanta ku haynayo dad baa kula tartamay markaasuu ilaahay wuxuu yihi wamaa kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum ayuhum yakfulu maryama wamaa kunta ladayhim id yakhtasimuun markii la qoryay tamay waxaa soo baxay qorigii nabiyulaahi zakariya markaasuu xilkeedii la wareegay wahaakada almuhim wiil baa lagu murmay anaa dhalay iyo anaa dhalay oo naagtan waxa weeyaan laba nin baa isla guursatay ninkan wuxuu leeyahay ciddadii aynu iga dhammaanay ninkan guursatay siay ahaatabo yacni ninkii qaafada qoladii lagu magacaabi jiray oo dadka dadka haleeli jirtay waa anfici weyse si lagu haleeshiyaa lagu garan waaye waa loo qorya tuura sidaas weeyaan almuhim waxa weeyaan qurcada ama qorituunta waxay ku timaadaa xaq mubham ah oo mucayan aan ahayn oo xuquuq ah ama xuquuqdii oo laysku qabsaday mid ka mid a ah haddii ay dhacdo waxa weeyaan waxa lagu kala baxaa qoryaytan weeyaan markaasuu tustacmalu qurcatu qorituurki waa la isticmaalaa cinda almubhami mubhamkii waxa waaye zawjadii la furay miday tahay lama yaqaan mubham waay ninkii wuu iloobay ama xoolow sadaqaystay ninuu siiyey masaakiintiinaan afarta kamid mid kamid ahan aan sii siiboori waa lagu murmay ninkiina ma xasuusto ciduu ahaa mubham waaye marka xoolaha ninkii iska lahaa qofkii dalaaqan gooni u lahay mubham waay marka waxaa la leeyahay qurcal uu kala baxaa aw lada tasaaxumi marka lays cariiriya agteeda tasaaxumkii waa lagu murmay anaa muadin noqonay anaa noqonay anaa ku raacaya zawjadaada safarka kagala iyo anaa kula galay anaa imaam noqonay anaa imaam noqonay ayaa lagu murmay sifaadkiina waa lagu sinmay waa loo qorituuna ciddii soo baxda yaa xaqaas qaadanayso wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin